bsm اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى aalihi وasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu abu cuثmaan aلsaabuniyu raximah اllahu tacaala wakaana shaykhunaa sahlu bnu muxamed raximah اllahu yaquulu almu'minu اlmudnibu wain cudiba bالnaar fainahu laa yulqى fiiha ilqaaءa alkufaari walaa yabqى fiiha baqaaءa alkufaar walaa yashqى fiiha shaqaaءa alkufaar wuxuu leeyahay waxaan soo haynay murtakibulkabiiraha iyo sha'nigiisa naarta inuunan ku waaraynin uu sheegay ninka mu'minka ee iimaanka ku dhinto ee murtakibulkabiiraba ha ahaado wa kaana shaykhunaa waxa uu yidhi sheekheennu wuxuu ahaa sahlu bnu muxamed ahaa ayb wahuwa sahlu bnu muxamed abuطayib ibnu اlimaam abi sahl alcijli ayb raximahu اllaahu yaquulu almu'minu اlmudnibu mu'minka mudnibka ee dembaabo wain cudiba binnaari naartaba ha lagu cadaabee fainahu laa yulqaa fiiha naartii lagu ridi maayo isaga ilqaaءa alkufaari yacnii ilqaa'an ka ilqaa'i اlkufaar riditaan sida gaalada loogu rido oo kale ma loogu ridaayo walaa yabqaa fiiha maku baaqi noqonaayo naarta dhexdeeda baqaa'a alkufaar baaqi ahaanshaha gaalada oo kale sidaasoo kale ma ugu baaqi ahaanayo walaa yashqaa ma dhur darsanaayo fiihaa naarta dhexdeeda maku dhur darsanaayo shaqaa'a alkufaar gaalada dhur darsigooda oo kale wa macnaa daalika kaagaa macnihiisana waxa uu yahay ana alkaafira gaalka yusxabu waa la jiidayaa calaa wejhi wejigiisa korkiisaa lagu jiidayaa ila naari naarta xaggeeda marka naarta loo sii wado waa la jiidayaa yowma yusxabuuna fi nnaari calaa wujuuhihim duuquu massa saqar wayulqaa fiiha waa lagu tuurayaa mankuusan isagoo la dabagediyey fi salaasili ku xirxiran silsilado waalaklaali xarko waalankaali xarko athiqaali ad adag ku xirxiran wاlmu'mina almudniba wa ana almu'mina almudniba mu'minka mudnibka ahna ida btuliya binnaari haddii naarta lagu imtixaano fainahu yadkhulu nnaara naarta ayuu gelayaa kamaa yadkhulu اlmujrimu ninka dembiga leh sida uu u galo fi dunyaa adduunka dhexdiisa assijna xabsiga cala اrijli maashiyan calaa rijlihi isagoo lugihiisa ku socda ayuu gelayaa min hayri ilqaa'in riditaan la-aan wa tankiisin dabagedin la-aan ayb yacnii wuxuu leeyahay qofkan mu'minkaa haddii uu naarta xataa lagu imtixaano sida gaalkoo kale loo jiidi maayo in la tuuro ama weji weji loo tuuro ma la samaynaye wuxuu gelayaa sida qofka dembiga galo adduunyada dhexdeeda xabsiga isagoo lugeynayo iska galaa xabsiga sidaasoo kale ayuu gelayaa buu leeyahay ayb macnahaasuu marka ishaarayaa qur-aankana haddaad fiiriso aayaddii hadda aan sheegaynay iyo aayado kaloo fara badan waxay tilmaamayaan gaalka isaga marka in naarta sidaas uu u gelayo ayb wanaxshuruhum yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim cumyan wabukman summa ma'waahum jahannamu kulamaa khabad zidnaahum saciira iyagoo weji weji ah oo dhagala indhala afla ayaa la gelinaa wejigaana loo jiidayaa wejigoodii baa naartii lagu dhex jiidayaa ayb wa qowlihi laa yulqaa fi اnnaari ilqaaءa alkufaar ayb ana alkaafira gaalka yuxaraqu badanuhu jirkiisa waa la gubayaa kulluhu dhammaan kulamaa mar walboo nadija ou bislaado jilduhu haraggiisa budila waxaa loogu bedelayaa jildan harag hayrahu kaa kii hore ka duwan liyaduuqa alcadaab si uu cadaabka u dhadhamiyo kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha liyaduuqu lcadaab waa aayadda kamaa bayanahu اllahu ilaahay siduu u caddeeyey fii kitaabihi fii qowlihi tacaalaa ina aladiina kafaruu biaayaatina sawfa nusliihim naara kulamaa nadijat juluuduhum badalnaahum juluudan hayraha liyaduuqu lcadaab wa ama almu'minuuna mu'miniinta falaa talfaxu ma diiranayso wujuuhahum wejiyaalkooda annaaru naarta ma diiranayso ayb walaa tuxaraqu lama gubaayo acdaa'u sujuudi sujuudda xubnaheeda minhum xaal ay iyagana ka mid yihiin jirkooda ay ka mid tahay xubnihii sujuuddana naartii ma gubayso oo lagama gubaayo id xarama allaahu cala annaari id cille ee xarama allaahu alla wuxuu ka xarimay cala annaari naarta korkeeda wuxuu ka xarimay oo u diiday acdaa'a sujuudihi qofkan xubnaha uu ku sujuudo xadiid baana sidaas ahaayb bani aadamkao dhan naartii waa taabanaysaa ilaa yanii xubintaas lagu sujuudo maahan ayb oo xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen min xadiidi abi hureyre dheeraa iyay ku dhex jirtay ayb oo taأkulu الnaaru ibna aadama ilaa ahara sujuud naarta bani aadamku way cunaysaa ilaa raadka sujuudda ma ahane ayb wamacnaa qowlihi laa yabqaa fi nnaari baqaa'a alkufaar ana alkaafira gaalka yukhalladu fiiha naartii waa lagu dhex waarinayaa walaa yakhruju minha ma ka soo baxayo abaddan weligii walaa yukhallidu allaahu ilaahay waarin maayo min mudnibii almu'miniina mu'miniinta kuwooda dambaabay fi nnaari naarta dhexdeeda ku waarin maayo axaddan qofna wamacnaa qowlihi walaa yashqaa binnaari shaqaa'a alkufaar ana alkufaara gaalada yu'yasuuna waa laga waa la waa la quus gelinayaa fiihaa naarta dhexdeeda lagu quus gelinayaa min raxmat illaahi ilaahi naxariistiisa ayaa laga quus gelinayaa ayb walaa yurajawna la rajo gelin maayo raaxatan bixaalin raaxa lagu rajo gelin maayo bixaalin sina ayb wa ama almu'minuuna mu'miniinta falaa yanqadicu ma go-ayo damacuhum damacooda min raxmat illaahi ilaahay naxariistiisa ay damcaan xaggeeda fii kulli xaalin xaalad kasta ayb wa caaqibatu lmu'miniina mu'miniinta cirib dambeedkooda kullihim dhammaantood aljannatu waaye liannahum maxaa yeele khuliquu lahaa iyadaa loo abuuray wakhuliqat jannadiina waa la abuuray lahum iyaga lahaantooda yaa loo abuuray fadlan min allaahi dhaqaale dhaqaalayn ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa minnatan iyo galladna waay sidaas ayb intaana marka wuxuu uga soo hadlay murtakibulkabiiraha inuusan naarta ku waaraynin waana masaladii ugu horreyso khilaaf uu ka bilowday awalu khilaafin xadada fi lmuslimiin masaladaas murtakibulkabiiraha shalaanna ka soo hadalnay faahfaahinteeda wاkhtalafa ahlu اlxadiiثi weli masaa'il asmaa alaxkaam aan ku dhex jirnaa wاkhtalafa ahlu اlxadiiثi ahlu xadiidkii waxay isku khilaafeen fii tarki lmuslimi muslimka ka tegistiisa salaata alfardi salaada faradka uu ka tago mutacamidan kas uu uga tago fa fakafarahu waxaa ku gaalnimo xugmiyey bidaalika kaagaas dartiis yacnii sababtii waxaa ugu gaalnimo xugmiyey axmed ibnu xambal iyo wa wajamaacatun jamaaco oo min culamaa'i salaf ah raximahum ullah wa akhrajuuhu wayna ka bixiyeen bihi tarkigaa sababtiisay waxay uga bixiyeen min alislaami islaamkay ka bixiyeen lilkhabari asaxiixi waxayna islaamka uga saareen hawadooda ma ahane xadiidkii saxiixa ahaa beyna alcabdi addoonka iyo washirki shirkiga tarku salaati addoonka iyo gaalnimo salaad waxa u dhexeeya salaad laga tago faman taraka asalaata salaada qofkii ka tegey faqad kafara waa gaaloobay riwaayana waxay leedahay bayna alcabdi washirki aw ilkufri ibnu taymiya raximahullah marka wuxuu yidhaahdaa kufriga haddii al la geliyo al yacni kufriga wasfiga haddii al la geliyo wax kale ma noqdo kufri akbarou noqdaa asqar meesha ma noqdaba nusuusta istiqraa iyo markii la sameeyo wuxuu leeyahay kufri ou al ku jiro waa kufriga akbarka ah haddii aan al la gelinin oo sibaabulmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun oo kale al kuma jirto kufriga waa noqon karaa kii ah kii akbarkana waa noqon karaa tan marka waxaa la geliyey al yani bayna alcabdi washirki walkufrina waa soo aroortay riwaayada muslim oo bayna arajuli wa bayna ashirki waalkufri ayaa soo aroortay tarku salaa aimadaas marka sidaasay ku tageen wadahaba ashaaficiyu wa asxaabuhu imaamu shaafici asxaabtiisana waxay ku tageen iyo wa jamaacatu min culamaa'i salaf iyo jamaaco culimmadii salafka ka mida ah ullaahi calayhim ajmaciin ilaa annahu shanigu inuu ilaa annahu ninka taariku salaadka ah laa yakfuru inuunan kufrinaynin maa daama inta muctaqidan uu yahay mid ictiqaadsan liwujuubihaa iyada waajibnimadeeda wa inamaa yastawjibu wuxuu waajibsanaya alqatla dil kamaa yastawjibuhu sida uu u waajibsado almurtad kamaa yastawjibuhu sida uu u waajibsado almurtaddu qofka murtadka can canilislaami ka ridoobay yani dilkaa isku mid ay ka yihiin laakiin iyagu waxay leeyihiin haddii uu yani wujuubkii rumaysan yahay waa la dilaa ayb marka la dilana marka qubuuraha muslimiinta lagu duuga laakiin ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa nin salaad tuka la yidhi waa lagu dilaa la yidhi oo seeftii ay ka agbirbirqayso oo la yidhi ama seeftan adduunyadaa ka tegaya ama salaad tuko ma tukanayo yidhi sidaas lagu dilay islaamnimadii sida lagu tasawuro wax aad u adag waay sababtoo ah shan daqiiqo ama toban daqiiqo hadduu karaamo u haayo ilaahay subxaanahu wa watacaala naftiisa inay go-do ma uunan doorteen muxuu u diidaa haddii uu yacni ilaahay tacdiim iyo weyneyn iyo oo u qabo yani isaga marka waxuu leey kaas khilaafkaba maba ku jiraba nin la yidhi tuko ma tukanaya haddaad doontaan idi la yidhi haddana waajibkeeduu rumaysan yahay dadka si naftooda ugu badbaado wax xaaraanka ah ay sameeyaan xataa si nafta ugu badbaado ninkan shay oo waajib u aaminsan yahay in lagu leeyahay u aaminsan yahay haddana inuu naftiisa xataa ku badbaadsan waayo waa aada u fog waay waana sax caqliga aaday ugu fog tahay ayb wuxuu yidhi marka wata'awalu lkhabara xadiidkii hadda aan soo sheegnana way awileen oo waxay ku macneeyeen man taraka salaata salaada qofkii ka tegey jaaxidan lahaa isagoo diidan kama oo inkirsan yani kamaa akhbara subxaanahu can yuusuf calayhi الsalaam sida uu alleh nebiyullaahi yuusuf uga sheegay xaggiisa annahu qaala inuu yidhi innii taraktu millata qowmin laa yu'minuuna billaahi wahum bilaakhirati hum kaafiruun innii taraktu wejhu dalaalada waxay tahay waxay leeyiin nebiyullaahi yuusuf markuu leeyay innii taraktu waxaan ka tegey waxaa laga wadaa ey jaxadtu waay waxaan diiday waay ee tarki oo ma ahan awal inuu intuu gaalnimada ku jiray oo ka soo tegey saa inuu leeyahay ma aha marna gaalnimo maku dhicin nebiyullaahi yuusuf tarkigan marka macnihiisa waxay tahay waxaan diiday waay dad yacni qoom aan alla rumaysnayn aakhirana ku gaaloobay diinkoodaan iska diiday waay macnaheedu oo aanan waxba u ogeynoon inkiray ee awal waa ku jiri jiray waa ka soo tegey ma ahan macnaheedu marka tarkigu mararka qaar inuu jaxdi noqdo aayaddaanaa deliil u ahay leeyihiin iyaga marka walam yaku ma uunan ahayn yuusuf talabasa bikufrin mid kufri dhexgalay fa faaraqahu markaa uu faaruqay oo kufrigii markaa uu ka tegey walaakin tarakahu wuu ka tegey kufriga jaaxidan lahu isagooba diidaayaba ayuu ka tegey masaladan marka suu sheegaya imaamku wuxuu ka dhigay wixii markaa aan khilaaf ku jirinna waa kuu sheegay wixii khilaaf ku jirana wuu kuu tilmaamay waxyaabaha khilaafka marka uu ku jiro waxyaabaha khilaafka uu ku jiro waxaa ka mida ah mas'aladan oo tarku salaa ayb culummada marka sidaan iyo sidaan labadan qowlba ibnulqayim kitaabkiisa la yidhaaha asalaatu wa xukmu taarikihaa isaga laftirkiisa sidaasoo kale u sheegay waxaa kaloo isagana aada u tilmaamay alimaam maxamed ibnu nasr almarwasi kitaabkiisa tacdiimu qadri salaa weliba isaga wuxuu rajaxay oo xoog u yeelay qowlka ah weliba isagu wuxuu rajaxay oo xoojiyey qowlka dhahaayo taariku salaadka inuu gaal yahay waxaan iska xirtan xataa marka masaladan taariku salaadka qofkii marka yidhaah taariku salaadku waa gaalna khawaarij maaha ninkii yidhaahdo waa muslim oo saan u kala qaadana murji ma aha taas in la ogaado unbaa muhim wa min qowli ahli الsunnati waاljamacati fi aksaabi اlcibaadi inahaa makhluuqaة lilahi tacaala laa yamtaruuna fiihi walaa yacuduuna min ahli اlhudaa wa diini اlxaqi man yunkiru hada اlqowla wayanfiihi qadarkii buu soo galay marka hadda wa min qowli ahli الsunnati waاljamaca waxaa ka mida qowlka ahlusunnati waاljamaaca fii aksaabi اlcibaadi ay ka odhanayaan addoommada kasabyaalkooda yacnii addoommada shaqadooda iyo kasabyaalkooda waxa ay ka odhanayaan inahaa aksaabtu makhluuqatun lilaahi mid la abuuray waayo allah subxaanahu wa tacaala uu abuuray oo alla u sugnaatay tacaala laa yamtaruuna ma ku shakinayaan fiihi kaa dhexdiisa walaa yacuduuna mana ku tirinayaan min ahli اlhudaa dadka hanuunsan inuu ka mid yahay wa diini اlxaqi diinta xaqa dadkeeda inuu ka mid yahay man axad ku tirin maayaan yunkiru inkiraayo hada alqowla qowlkan wayanfiihi anfinaayo masalatu اlqadaa wاlqadar shanta mas'ale caqiidada lagu baxiyey ka mid tahay qadarkana marka mas'alo weyn waayo arkaanul ku jiraa ibnu cumar radia allahu canhu markii la yidhi yaxya ibnu yacmur iyo xumayd ibnu cabdiraxmaan alximyari markay yidhaahdeen ina qibalanaa unaasan yataqafaruuna alcilma wayascumuuna anlaa qadar wa ana alamra unuf markii lagu yidhi dad ayaa agteenna ka soo baxay basra cilmigay raacraacayaan qadarkii waa beeninayaan waxayna ku andacoonayaan wax walbaa inay hadda bilaaw yihiin oo wax ka horreeyo saabiqa qadar saabiqa inuunan jirin ayay sheegayaan markaasu wuxuu ku yidhi kuwaas haddaad aragto waxaa iga gaarsiisaa annii barii'un minhum wahum bura'aa'u minii aniga inaan beri ka ah iyaguna beri iga yihiin hadday bixiyaan buurta uxud oo dahab ah hadday sadaqeeyaanna lagama aqbalayo yidhi xataa yu'minuu bilqadar ilaa ay qadarka ka rumeeyaan mas'ale marka weyn waayo oo aad muhiim u aho caqiidada taabanayso afar martabo ayaa qadarka uu leeyahay marka lilqadari arbacu maraatib afar martabo ayaa la rabaa qofka inuu ka rumeeyo qadarka almartabatu اluulaa waxaa weeyaan martabatu اlcilmi oo ah allah subxaanahu watacaala ashyaadoo dhan inuu og yahay qabla an tukhlaq intaan la abuurin ka hor ayuu alla cilmi u lahaa ashyaada wixii hadda aan dhacayninna hadday lacalla dhici lahaayeen siday ahaa lahaayeenna ilaahay cilmiga u leeyahay oo qur-aanka waa ku arkaysaa walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu walow araaduu lkhuruuja la acaduu lahu cuddatan iyo yacnii waxyaaba marka aan dhicin hadda walow calima allaahu fiihim khayran la asmacahum walow asmacahum latawallow wahum mucriduun wixii dhacaayana ilaahay waa ogyahay qabla intaan la abuurin waxa aan dhacaynin haddii ay dhici lahaayeen siday ahaa lahaayeenna wuu ogyahay martabadaas marka waa martabatulcilmi qofkii marka martabadaas inkiro cagsigeeduu ilaahay ku sifaynayaa oo jahli ah waana gaalnimo midaas iyada qofkii sidaas aaminsanna waa kufri sariix ah ayb martabada labaad ee qadarku uu leeyahay waxaa weeye martabatulkitaaba ilaahay subxaana wa tacaala waxa maqaadiirta dhacayso uu qoray waxaan dhacayoo dhan wax qoran inay yihiin alla inuu ogaa haddana uu qoray waa martabadii labaad martabatulkitaaba la yidhaha kitaabada waxaa weeyaan xadiidkii wuxuu ahaa ina awala maa khalaqa allaahu waxa alla ugu horreeya uu abuuray ama markii ugu horreyso alla uu abuuray qalinka ee wuxuu ahaa alqalam yacni waxa ugu horreeya alla uu abuuray carshiga maahee qalinku ahaa faqaala aktub markaasuu wuxuu yidhi alla qor qaala maa aktubu maxaan qoraa qaala aktub maqaadiira alkhalqi khalqiga maqaadiirtoodao dhan dhig oo qor saacaddaasuu qalinkii marka uu qoray maqaadiirta waxa dhacayo dhan ayaa uu qoray oo markaas allow qaatay martabadaas waxaa la yidhaha martabatu alkitaaba martabada saddexaad waxaa la yidhaha martabatu cumuumi almashiia almashii'a mashiicada marka waxay tahay wixii alla uu ogaaday haddana uu looxulmaxfuudka ku qoray oo umulkitaab uu ku qoray laabudda waxaa qasaba inay imaanayaan mashiiadii saas w marka martabada hore ilaahay waa ogaaday waa ogaa cilmi waa qoray wixii alla uu ogaaday inay dhacayaan haddana uu qoray ma baaqo karaan abadan inay baaqdaan lagama yaabo martabatulmashii'a la yidhahtaa marka ayb walidaalika marka wax adduunyada ka dhacayo dhan waxay ku dhacayaan mashii'ada alle wamaa tashaa-uuna ilaa an yashaa allah mashii'adaasay ku dhacayaan la-aanteed yacni wax dhacaya wixii alla uu soo qoray siduu u qoray mama baaqanayaan sideedaba maxaa yeele ilaahay qudrow leeyahay waxaa hadduu ogaaday ugu talagalay inuu dhocyaa ka baaji karaan walidaalika imaam axmed waxaa laga wariyey alqadaru qudrat ullaahi inuu yiri qadar haddaa rabta inaad fahamtid alqadaru qadarku qudratullaahi ilaahay qudradiisa waay haddaad tiraahdid qadar ma jiro ilaahay awood male waay macnaheedu ibnu cabaasna waxaa laga wariyey inuu yidhi in allaha ayadii yani e, hayd e, inamaa yakhsha allaha min cibaadihi اlculamaa culummadaas wuxuu yidhi aladiina yaclamuuna ana allaha calaa kuli shayin qadiir waa kuwa og ilaahay inuu wax walba awoodo lanna qadiirnimada ilaahay haddaad si fiican u aaminsan tahay meelo badanaad meelo badan baad kala garan kartaa meelo badanoo dad ku samberi martabadaas marka waa martabatu cumuumi اlmashii'a la yihahda waa inaad taasna rumayso martabada afaraad waa middan uu sheekhu sheegaya afcaalu اlcibaad aksaabu اlcibaad yacnii afcaalu اlcibaad alikhtiyaariya afcaasha addoommadu ay samaynayaan ikhtiyaarka ah maxaa ku dhigay marka martabada maxay noqonay khalqu afcaali اlcibaad waa martabada afraad khalqu afcaali اlcibaad addoommada ficilada ay samaynayaan oo ayaga ikhtiyaarkooda ay ku samaynayaan waa makhluuq ilaahay baa abuuray martabada afraadna taas idan marka muctazilada ama qadariyada nimanka la yidhaha alqadariya qadariyadii muta-akhiriintee dambe midaanay diidan yihiin dambe oo waxay leeyihiin ficilka qadarka waa ogolnahay laakiin ficilka addoonka bis ayaan waxaan ka saaraynaa qudrada alle qudrada rabbi waxaan ka bixinaynaa addoonka ficilka uu samaynayo oo waxay leeyihin addoommada afcaasha ay samaynay ay samaynayaan ayagaa abuurtay shaqana ilaahay kuma laha calaaqana lama laha martabada markaa midaan dambay diidayaan imaamu shaafici waxaa laga wariyey inay dhihi jiray imaam axmedba markay sidaas yidhaahdaan xaajuuhum bilcilmi waxaa kula doodaan cilmiga oo waxaad tidhahdaan ficilkan ilaahay ma ogaa addoonkan inuu samaynaya mase ma ogeyn isaga moogta wuxuu ku leeyahay gaalka ficilka uu samaynaya isaga abuurtay ee ilaahay wa watacaala wuxuu ka rabooday inuu islaam ahaado isagaa marka gaal noqday oo ficilkiisiibuu isagaa samaystay ficilka waxaad tidhaahdaan ayib marka ilaahay ma ogaa mase ma ogeyn inuu gaal noqonaayo iyo inuusan noqonayn inuu gaal noqonaayo alle ma ogaa mase ma ogeyn haddii uu yidhaahdo ma ogeyn de martabadii cilmigowba inkiray ninkaa gaalba kaashaddii uu yidhaahdo waa ogaa ilaahay subxaana wa tacaala asaa isburinayade marka haddii alla ou ogaa sidee ninkan oo waxaan ilaahay ogeyn muu samayn karaa maraguu awoodda qudradaas intuu ka keenayo marka waxay dhihi jireen xaajuuhum bilqadar martabadaas marka afaraad taas waa khalqu afcaali lcibaada la yidhaha addoommada afcaashooda addoommadana allah abuuray afcaashaana allah abuuray alla marka wuxuu ku leeyahay khalqiga abuurista laakiin ficilkan yaa loo nisbaynaana laba kala gara marka adeeg ficilka waxaa loo nisbaynaa oo wasfi looga dhigayaa qofka uu ku qumay ficilka qofka ficilka uu ku qumay sujuudan maalan waa ficil sujuudda yaa la dhahayaa saajid ninka samaynayaa la leeyahay oo ficilka uu ku qumay luqada carabigana saas waa allana maxaa la dhahayaa marka alla waxaa la leeyahay khaaliqu yanii khaaliqu eh, khaaliqu اlinsaani insaanka alla midka abuuray waa wacamalihi ama waficlihi insaanka iyo ficilkiisaba alla abuurayaa la leeyahay waxa sujuudayana ilaahay waayo maa la dhahayaa maya lanna sujuudan ilaahay maba ku qaa'im bilaahi ma ahan sujuudan sujuudan qaa'im fii daati اlcabdi waay isagaan wasfi looga ishtiqaaqa marka ee ilaahay loogama ishtiqaaqayo awsaaf iyo tilmaamo intaas marka marka aada garato mas'aladan marka dadku saddex firqay ku yihiin oo aksaabu اlcibaad firqa waxaa waxaa la yidhaha alqadariya qadariya haddaad maqasho waa munkiri alqadar qadariya dadka qaar waxay moodayaan dad qadar sugaaya in laga wada alqadariya marka laleeyahy macnaheedu waxay tahay qadarkay inkiraan waa qolada marka iyagu dhahayso ficlu lcabdi makhluuqun min cindi nafsihi isaga agtiisa waa yani waxaan ujeedaa yani alcabdu yakhluqu ficla nafsihi kuwa dhahayo alcabdu yakhluqu ficla nafsihi qur-aankay wax ka deldeliishadaan marka waxyaabaha ay deliishadaan waxaa ka mid a ah, fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin iyo allahu khaaliqu kuli shayin maya allah ayagay taas xujo ku tahay waxay xujaysaan iyagu marka fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin iyo waxyaabahaas aayado lamida kuwaas wejhu dalaaladoodana waxay tahay waxaa la sugay khaaliqiin dad badanoo wax abuurayaa la sugay alkhaaliqiin waa jamc marka allana koonkou abuuraa dadkuna khaaliqiin waayo ficiladoodii abuurtaan min hunaa ayay salafku waxay ku magacaabeen majuusu haadihi alumma lanna majuustu waxay rumaysan tahay shartana waxay ka timaadaa oo abuuro mugdiga khayrkana iftiinka abuuro laba khaaliqay sugayaan majuusta soo maa kuwanna laba khaaliqay sugeen afcaashi khaaliqay u sugeen oo qofkii wa koonka abuuristiisana waxay u sugeen allah iyaga marka majuustay shabaheen majuusu haadihi lumma ayaa la dhahaa ayb qolo marka kuwaas waaye aayaddaasna waxaa lagu macneeyey fatabaaraka allahu axsanu alkhaaliqiin alkhaaliqiin huna bimacna almusawiriin de dadkuna waxaa iska qaabqaabeeyaan alkhaaliqiin almusawiriina laga wada inta wax qaabayso oo qaab samayso ilaahay baa u wanaag badan saasay ka dhigan tahay ashcaarta carabtana waa ka buuxdaa ayagoo khalqiga taswiir ku sheegaya xadiidkayna ku caddahay maxaa la dhahaya dadka wax sawiro qiyaamaha yuqaalu lahum axyuu maa khalaqtum waxaad abuurteena laleeya waxay abuureen waa maxayna waxaad suurayseen waay meeshaas marka jawaabtaas waa kaas qolo kale firqada labaad waxa ay tahay aljabriyatu jabriyada aljabriya iyaga waxaa loogu bixiyey addoonku waa qasban yahay leeyihiin jabriyadaasayna ashaaciradu ay ku jiraan ashcariyada masalat lqadar marka la fiiriyo waa jabriya kutubtan xataa tuxfatulmuriidka waa ku taallaa baajuuri wuxuu leeyahy alcabdu mukhtaarun daahiran majbuurun baainan majbuur uu leeyahy addoonku waa qasban yahay ficilkan uu sameynayo dhan waa qoladaas ayaguna waxay xujaysteen wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa ficil walba ilaaha sameeyay leeyihin abuurisaa laga rabay inay qiraan laakiin faacilkiiba waa ilaahay leeyahay wamaa ramayta ma aadan tuurin id ramayta waqtigaad tuurtay walaakina allaha rama allaa tuuray marka wax wax samaynayaba addoonka maahana waaba ilaahay leeyihi lidalika futuuxaadka iyo oo alfutuuxaat almakiyaha oo ibnu carabi waxyaabo badan oo noocaasa ka buuxinayb waxyaabaha qofku marka ilaa qaarkood waxay gaarsiisay inay yihaahdaan ficil kastoo addoon ka soo fulaba waa daaco lanna ilaahay waa waxa ficilka samaynaya addoonkaana waa iska adeecaa ilaahay qadarka haddaad iska adeecdo oo mu'minaad tahay waa fiicantaoo wuxuu yidhi asbaxtu munfacilan fa ficliya kulluhu daacaatun aa ku jirta warkiisa fa ficlii kulluhu daacaatun ficilkaygo dhan waa daacaad maxaa yeele waxaan adeecay buu leeyahay ilaahay qadarkiisa waana meelaha ay ka yimaadeen caqaa'id aada u xuno qofku yani baadininimada iyo waxyaaba fara badan meelaha ay ka imaanayaan xadiidkan waxaa kale si xun u towjiihiyaan kuntu samcahu aladii yasmacu bihi wa basarahu aladii yubsiru bihi maqalkii yani waxaan ahaanayaa maqalkiisii wax ku maqlo araggiisii wax ku arko marka waxay leeyihiin qofkaasi yani isaga suurad yani suuraddiisa unbaa bani aadan u eega wax ka dhex shaqaynaaba ilaahay meeshaa marka ada kufri walba iyo ficil walboo la sameeya marka ilaahay baa sameynaya leeyihin waa maqaalo la yiraahdo midda ugu xun waayo waana kufri waa miday dhaheen markay culummada in lam yakun maa fi lfutuuxaati in lam yakun maa fi lfutuuxaati kufran laysa fi dunyaa kufrun dahabi saasoo dhaha futuuxaat lmakiya waxaa ku qoran haddaysan gaalnimo ahayn adduunka gaalnimo ma jirta ilaa u yaalcabdu rabun warabu cabdun leyta shicrii man ilmukalafu addoonku waa rabbi rabbi waa addoon ma ogiyo yidhi yaa mukalaf ah labadooda markay leeyihiin marka hebel xadkii waa ka baxay takliif yaqiinuu gaaray ama darajuu gaaray waa ka tegey inuu tukado iyo inuu waxaasaba ilaahuu noqday ka wadaan ilaahay lama tukanayo isaga mogta waxyaabahaas yani meesha asalka ay ku leedahay waa meeshaan laga dhumo waay meeshaan laga dhumay qoladaas iyaguna marka waxay ka aaminsan yihiin waxaas addoonku marka wax jira ma ahan ilaahay baa ka dhex shaqeynaya ficilka uu samaynaya dhan ficil rabbi uu samaynayo awlaadooda meeshaasay gaareen kuwa dhowdhowna waxay leeyihiin ilaahay ficilka ma samaynayo laakiin addoonka waa la qasbay hadda ashaacirada midda ay leeyihiin waxay tahay addoonku waa majbuur waxaan uu samaynayo dhan ilaahay baa qasab yaa looga keenaa qof mukrah oo kale waayo la dirqinayo iyagu saasay ka qabaan kuwan kale nimankan ibnu carabi iyo ayib madhabka dhexdhexaadkana kan uu musanifku sheegayo oo in la yidhaahdo allah subxaanahu watacaala loo sugo yacni abuurista dhammaanteed addoonkana mukhtaar uu yahay ficilkiisa isagu uu samaysanayo oo waa yani waxaa ficilka samaynayo waa isaga allana waa abuuray oo waa ijaadiyey isagii ficilkiisaba allah ijaadiyey oo keena ayb baabkan marka qadarka marka lagu jiro iraadaadkan in la kala sooco waa muhiim iraada kowniya iraada sharciya ayb mashiicada alla darajadii saddexaad markaan ka hadlaynay cumuumulmashiican dhahnay mashiicada waxay koobsanee wax ilaahay jecel yahay iyo wax ilaahay necab yahay labadaba adduunku ka dhacayaan iraada kowniya la yidhaha marka haddii lagu yidhaha ilaahay kufriga ma doonay waxaa leedahay qadaran haah waa doonay inuu kufriga dhaco qadaran ama kownan iraada kowniya ahaan laakiin sharcan waa diiday ilaahay walaa yardaa licibaadihi اlkufr iraada sharciya iraada kowniyana waxaa lagu kala saaraa maxabada iraada sharciya waxay laasimsanaya jacayl maxaba alle iraada eh, iraada sharciyan ujeeda iraada kowniyaduna maxabo ma keensanayso qasab maaha labadaa iyadana qofka inay u kala baxsan tahay muctasilada marka meeshan qadarka ay ku inkiraayaan ayay cadli ku magacaabeen afar asal bay leeyihiin altowxiid salbu sifaaday ka wadaan asalka labaad waa alcadlu waxay ka wadaan qadarka oo la inkiro asalka saddexaad alamru bilmacruuf annahyu can ilmunkaray ka wadaan waa khuruuj oo cala alaa'ima dadka madaxdooda lagu baxo hadday qaldamaan tan afaraad waxa ay tahay almansila beyna almansilatayn almanzila bayna almansilatayn oo aan shala ka soo hadla wmin qowli ahli الsunnati waاljamacati fii aksaabi اlcibaadi ay ka dhahayaan waxaa ka mida inahaa makhluuqatun aksaabtaasi inay tahay mid abuuran oo lilaahi alla subxaanaه wa tacaala qoladan marka waxaan ka tegey wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa jawaabteedu waxay tahay aayaddayba ku caddahay aayaddiibaa iyaga laftirkooda radinku ah maxaa yeeley aayaddu waxay leedahay wamaa ramayta adiga ma tuurin nebi maxamedo id ramayta kolkaad tuurtay maxaa loo sugay marka ramiga yaa loo sugayna nebiga waa loo sugay sooma ramyiga marka iyagana maxay leeyihiin addoonku ficil mabaleba ilaahay waa waxa ficilka id ramayta xaggay geynayeen marka marka ramyina waa laga anfiyey ramyina waa loo sugay kan laga anfiyey marka waa inuu ka duwan yahay midka loo sugay kan laga anfiyey waxay tahay ciiddaas yartaa dadka gaalada indhahooda adiga ma wada gaarsiinin waay taas ilaaha qudradiisa ku gaarsiiyey marka midda laga anfiyey taas waa midda loo sugayna waa midda oo dee tuuryada ayagu tuuryadiibayba bayba diidan yihiin qofka hadduu tuuro ilaaha tuurayo ilasa waxma tuurinay ku leeyihin waxaasoo madaahiba ogahooda dadka qabo waxay u qabaan ilaahay inay nasahaanay rabaan muctasilada waxaan waxay u samaynayaan cadaalad sababtoo ah ilaahay haddii la dhaho addoonkii yacni addoonka iyo kufriga labadaba alla abuuray haddii la dhaho muxuu ugu ciqaabaa cadaalad darro waayay leeyihin ilaahay baan dulmi ka nasahayna hadhow marka iyaga dulmi maxaa la yidhaahdaa macaani kale ku kala macnaysanay ashaacirada hadhow iyaguna dulmiga macno kale ku tacriifinayo wuxuu yidhi marka inahaa makhluuqaة lilaahi tacaala laa yamtaruuna fiihi ma ku doodayaan ma ku shakinayaan walaa yacuduuna ma ku tirinayaan min ahli اlhudaa dadka hanuunsan inuu ka mid yahay wa diin اlxaqi xaqa diintiisa dadkeeda inuu ka mid yahay diinka xaqaa dadkiisa inuu ka mid yahay ku tirin maayaan man qof yunkiru inkirayo hada اlqowla qowlkan wayanfiihi anfinayo wayashhaduuna waxay qirayaan ana allaha tacaala alleh yahdii inuu hanuuninayo man yashaau ciduu doono ciduu doono lidiinihi uu ku hanuuninayo wayudilu uu dhuminayo man yashaau ciduu doonayo canhu diinka xaggiisa uu ka dhuminayo laa xujata xujo uma sugnaanin liman axad adalahu llaahu calayhi alla uu dhumiyey calayhi calallahi alle korkiisa xujo kuma laha walaa cudira cudurdaarna lahu isagu uma sugnaanin ladeehi agtiisa uguma sugnaanin qaala allahu casa wajala alla wuxuu yidhi qul waxaa tiraa falilaahi alla unbay u sugnaatay alxujatu xujadii albaaliqatu xeel dheerayd falow shaaa haddii uu dooni lahaana lahadaakum ajmaciin kulligii waa idin hanuunin lahaa wa qaala alla wuxuu yidhi walow shi'naa la aataynaa kulla nafsin hudaaha haddii aan dooni lahayn la aataynaa waxaanu siin lahayn kula nafsin naf kastaa hudaaha hanuunkeeda walaakin xaqa alqowlu minii alaaya wa qaala wuxuu yidhi walaqad dara'naa lijahannama kaiira min aljinni jahannama waxaanu u abuurnay wax badan oo jini insi ka mida min aljinni walinsi alaaya subxaanahu khalaqa alkhalqa subxaanahu allaa nasahan khalaqa wuxuu abuuray alkhalqa makhluuqi bilaa xaajatin ilayhim baahi la iyaga oo u qaba xaggooda fajacalahum fariiqayni laba koox ayuu ka dhigay fariiqan qolo linnaciimi jannadii xaggeeda inay aadaan buu u yeelay fadlan dheeraadsiin iyo dhaqaalayn ou dhaqaalaynayo darteed wa fariiqan qolana liljaxiimi buu u yeelay oo u abuuray jaxiima cadlan cadaalad isagoo markaa cadaalad falaayo wa jacala minhum wuxuu ka dhigay uu ka yeelay hawiyan wa rashiidan dadkii wuxuu ka dhigay khalqigii hawiyan mid baadiyaysan wa rashiidan ku hanuunsan wa shaqiyan wa saciidan waqariiban mid u dhow min raxmatihi naxariistiisa wa wabaciidan iyo mid ka fog laa yus'alu lama su-aalo camaa yafcalu waxa uu samaynaya wahum yus'aluun iyagana waa la weydiinaya aayaddan marka tafsiirkeeda saxda waxaa weye qolana sibay u macnaysaa salafkuna sibay u macneeyaan laa yus'alu camaa yafcalu <clears throat> yacni alla wuxuu sameeyo lama weydiiyo sababteen loo weydiinaynin yani waxaan loo su-aalaynin waxay tahay liqudratihi walicilmihi waliraxmatihi ilaahay wuxuu sameeyey lama weydiiyey sababtoo ah awooddiisa waa mutlaq cilmigiisu waa mutlaq naxariistiisuna waa mutlaq yani waxaa weeye shaygan waxaan loo su-aalaynin waxa uu samaynayo dhan wuxuu ku samaynayaa qudro iyo cilmi iyo naxariis iyo xikmad iyo walixikmatihi iskama sameeyo ilaahay wax sida boqoradan adduunyada joogo kaloo xooggiisa iska tijaabinaya ma aha oo maalaa yacni wax isaga sameeyo kale ma aha macnaha marka saxdaa saas u ah qoladan iyagu marka shaacirada jabriyadu waxay leeyihiin addoonku waa majbuur waana dhici kartaa ilaahay subxaanahu watacaala qofka gaalka inuu jannada geliyo mu'minka weligiis adeecayana hadduu doono yacni waxuu gelinaa naar maxaa dhacay marka arrinkaasoo dulmi uma ekaanayo markaas waxay leeyiin maya dulmi sidiisaba waxaa la yidhaahdaa tasarufu xaqi ilkeyr qof wax yani qof kale wax uu leeyahay inaad adiga ku tasarufto ayaa dulmi loo yaqaanaa ee aad ninkan uu naarta ilaahay gelinayo jannada uu gelinayana ilaahay asaa iska leh cid kale yacnii nin cid kale ay leedahayo uu ka bi'inayo wax maaha halkaasay marayaan waxaasoo dhanna waa baatil ilaahay subxaana watacaala xigmadiisu ma keenayso mana keenin qof weligiis adeecaya inuu inta naar geliyo mid weligiis gaalku aana janno inuu geliyo xigmadiisaba ma aha ilaahay subxaana watacaala inuu zinada cibaado waayo dhaho xigmadiisa ma keenayso maxaa caqliga bani aadamka toosan xataa ma keenayso yani ilaahay iyaga marka waxay ka dhigaa dulmiguna say u sheegeen ma aha dulmi waxaa la yidhaahdaa wadcu shayi fii hayri maxilihi shayga in la dhigo meeshii laa'iqa oo xikmadu ay keenaysay meelaan ahayn in la dhigaa dulmi la dhahaa ashaacirada tacriifkan marka maxay uga leexanayaan xikmad ma arkaan eeka yani ilaahay subxaana wa tacaala inuu xikmad leeyahay oo uu ku sifaysan yahay macnahaas oo waxa uu samaynayo ilaahay subxaana wa tacaala lixikmatin oo u samaynayo ama cillo in loo yeeli karo ilaahay waxaasuu sameeyey saasuu u sameeyey waxaasoo dhan ma arkayo hadda qur-aankuna waxa laamu tacliil ka buuxo waa ogtihiin wamaa khalaqtu اljina waاlinsa ilaa liyacbuduun waxyaabaha marka yani ilaahay waxa uusa waayo marka qadarka marka laga ego xataa culamada qaar waxay ku daraan maraatibtiisa xikmada alxikmatu watacliil waa ka ibnulqayim kitaabkiisa shifaa lcaliilka aada ugu sheego alxikmatu wاtacliil marka ilaahay subxaanah watacaala de xikmadiisaba maahan inuu nin waxyaabahan ayagu ay sheegayeen inuu sameeyo marka laa yus'alu camaa yafcal ilaahay wuxuu sameeyey lama weydiiyo lixikmatihi waliqudratihi walicilmihi waliraxmatihi intaasaan loo su-aali karin intaas ilaahay waxa uu samaynayo xikmo waxaasaa ka dambeeya ee mid wax iska samaynaya ma iyaga laakiin waxay ku fasirayaan laa yus'alu camaa yafcal ilaahay wuxuu sameeya lama weydii karo sababtoo dadku waa ka awood badan yihin bis waxay ka dhigayaan marka awood leh wax walba inuu ilaahay ku samaynayo bis oo xikmad ay ka maran tahay oy ka maran tahay cilmi ay ka maran tahay eh, eh, naxariis ay ka maran tahay saasay ka dhigayaan labada tafsiir marka farqiga udhexeeya waa la fahmayan umalaynan yani ilaahay waxa uu sameeya lama weydiiyo lixikmatihi lbaaliqa oo isaga cid ka xikmad badan ma leh laakiin haddii la yidhaha ilaahay wuxuu sameeyey lama weydiiyo sababtoo waa awood badan yahay bis waxaa laga dhigayaa axad marka wax walba iska sameeyo awood leh ku fuliyo bis oo aan xikmadii ay ka maran tahay sidaasna ilaahay kamaalkiisa laa'iq uma alaa lahu lkhalqu alaa hoy lahu lilaahi alla unba u sugnaaday alkhalqu abuurista iyo waalamru amarka tabaaraka allaahu rabu اlcaalamiin qaala caza wajala alla wuxuu yidhi kamaa bada'akum tacuuduun siduu alla idiin bilaabay yaad u laabanaysaan fariiqan hadaa qolo waa hanuuniyey wa fariiqan qolana xaqa calayhim adalaala baadidii ayaa korkooda ku dhabowday ku degtay inahum ittakhaduu shayaaiina wliyaa kuwaas ilaahay muxuu u ciqaabaa marka ficilkooda waay waxuu ku ciqaabayo ficilkoodaa lagu ciqaabo waa kanayo inahum iyagu ittakhaduu waxay ka dhigteen ashayaaiina shayaaiintu awliyaa bay ka dhigteen min duuni illaahi alla sokadii intay alla ka tageenay shayaadiin qabsadeen wayaxsabuuna waxay malaynayeen annahum muhtaduun wa qaala alla wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaadaas yanaaluhum waxaa gaaraayo nasiibuhum nasiibkoodii baa haleelaayo oo gaarayo min alkitaabi wixii la qoray maxfuudka lagu dhigay xaggiisa uga ahaaday qaala bnu cabbaas huwa maa sabaqa lahum waa wixii u dhaqay iyaga oo min asacaadati alliibaan waashaqaawati ah wixii iyaga u hormaray oo liibaan iyo shaqaawo ah qaala akhbaranaa abu muxamed almakhladiyu qaala akhbaranaa abulcabaas asaraaj qaala xadaanaa yuusuf bnu muusa qaala akhbaranaa jariiru can ilacmash can zayd bni wahbin can cabdillahi bni mascuudin qaal xadaanaa rasuulu llahi sal l slama wahuwa saadiqu lmasduuq ayb ana khalqa axadikum ayb midkiin abuuristiisa ayb ina khalqa axadikum xadaanaadaa macno qaalo oo kale macno qaalay leedahay inadaa fiican waa ku doodaan marka shuraaxda qaarkood riwaayada marka waxay ku timid ina axadakum ina axadakum anna kuma imaanin qaar baa marka waxay leeyihin anna in la yidhaah waay sababtoo ah kama dambeeya yacni qowlka haddaanay qowl ka dambeynin oonan qowl ka horreynin annada maftuuxada in la sameeyo la keeno bacda alqowl midda dhacaysana inada maksuurada ah laakiin riwaayada inayba ku timi ina khalqa axadikum midkiin abuuristiisa yujmacu waa la kulminayaa fii batni ummihi hooyadii yani caloosheeda dhexdeeda arbaciina yowman afartan maalmood uma yakuunu calaqatan mila dalika uma yakuunu mudqatan mila dalika uma yabcau allahu ilayhi اlmalak alla malagu usoo dirayaa biarbaci kalimaatin afar kelmadood risqihi wa camalihi wa ajalihi wa shaqiyun ow saciidun fawladii nafsii biyadihi ina axadakum layacmalu bicamali ahli اljanة xataa maa yakuunu baynahu wabaynaha ilaa diraac uma yudrikuhu maa sabaqa lahu fi اlkitaab dabadeed waxaa haleelaya wixii kitaabka ugu hormaray lowxulmaxfuudkii fayacmalu bicamali ahli الnaar fayadkhuluha waina axadakum layacmalu bicamali ahli الnaar xataa maa yakuunu baynahu wabaynaha ilaa diraac uma yudrikuhu maa sabaqa lahu fi اlkitaab fayacmalu bicamali ahli اljannati fayadkhuluha xadiidkan qadarkuu ka hadlaa marka qofka wixii ilaahay u abuuray inuu u dhammaanayo usan khilaafi karin xadiidkan marka dadka ahlu nimanka qadariyada ah raggii ugu waaweynaa sida camru bnu cubayd oo kale waa inkiri jireen xadiidkan oo camru bnu cubayd waxaa laga wariyey inuu yidhi low samictu hada alxadiida xadiidkan haddaan maqli lahaa min zayd bni wahbin aan ka maqli lahaa lakadabtuhu walow samictu min cabdillaahi bni mascuud lakadabtuhu waa ku baabeeni lahaa walow samictu min muxamedin sala allahu calayhi wasalam maa qabiltu minhu wuxuu yidhi haddaan nebi moxamed ka maqli lahaana ma aqbalaynin walow samictu allaha yaquulu ilaahay oo dhahaya haddaan maqlana laqultu waxaan dhihi lahaa buu yidhi maa haakada akhadta calaya almiihaaq aniga sidaan igulama ballaminaan dhihi lahaa jur-ada ku jirta feeri ninkaas intaas marka wuxuu isleeyahay adaa toosan ilaahay baa dulmiga ka nasahay ayuu isleeyahay imaamu dahabina waa sheegaa tarjamadiisau ku keenaa camr bni cubayd ibni baab waxaan u malaynayaa daara qutnina sidoo kale daara qutni kitaab wuxuu leeyahay wuxuu ururiyey camru bni cubaydkan wararkiisa oo mukhaaadka u qaabka daran ayuu musanaf ka ururiyey waa madbuuc kitaabkaas akhbaaru camri bni cubaydaa leeyahay akhbaaru camri bni cubayd wax daran ahaa weliba marka dadkii boqorada qaarkood iyo dadka qaar waa la yaabi jireen cibaadadiisa badan iyo salaadiisa iyo waxaa layidhi markuu istaago loox taagana la moodaya markaasay waxay dhihi jireen war dadka dadka kale oo dhan eber waayay dhihi jireen ilaa ninkaan maahan si uu cibaadaysanayo arkaa la dhihi jiray cibaadaduu dadka uu ku siri jiray markaase ayuub Ah, markaasaa nin wuxuu yidhi dadkii markaas jooga ka mid ahbaa wuxuu yidhi ayuub qosolkiisa ayaa iiga fiican uu yidhi oon ka jecelahay eh, la daxiku ayuub axabu ilaya min bukaa'i camri bni cubayd camri bni cubayd ooyinta oo indhaha ka daadinayo iyo qosolka ayuub asakhtiyaani uu qoslaayo ayuub qosolkiisaan jecelahay la ii jacayl badanya lanna ninka waxaas qalbiga uga buuxaan qaabkau leeyahay waxyaabahan marka abaarta akhbaarta laga sheegay waxaa ka mid ahayd nin reer baadiya usoo galay xalqo uu fadhiyey markaasu wuxuu yidhi hal ii duceeyo hashiya iga dhuntay in ilaahay ii soo celiyey markaasu camar ibnu cubeyd wuxuu yidhi yaa rabbi rabbiyow ninkan hashiisa inay ka dhunto ma rabinuu yidhi adiga waa ka dhuntayuu yidhi wixiisii ku dabaqaa u aaminsanay wuxuu yidhi yaa ilaahow adiga ma aadan doonin ninkan inay hasha ka dhunto iyadiyaa ka dhuntay usoo u soo celi markaasuu ninkii reer baadiyaha wuxuu yidhi waryaa haadaa iska dhaaf ducadaada iyo waxaaga dhan ma rabo yidhi sababtoo ah maxaa dhacayaa layidhi eh, haddii uu wuxuu yidhi hashii iga dhun isagoon rabin oo aan qadarin doonin inay iga dhunto haddana hadday iga dhuntay hadda haddana waxaan ka baqayaa buu yidhi inuu ii soo celiyo inuu doono uu ii soo celi waayo yidhi ma raba ducadaada idhaaf buu yidhi marka nin aad marka u xuna wuxuu akhbaar badan buu leeyahay akhbaar camr bni cubayda layidhaha kitaabka daara qutni baa qoray sanad iyo waxbuu ku warwarinay dadka imaamu shaaficina waxaan soo marnay markii la yidhi ataquulu xadiidkan ma dhahaysaa waa kii yidhi ataraanii fii kaniisatin ataraa calaa wasadii zinaaran say ku dhaceeyo yidhi nebigu inuu inta war sheego aan aniga ku qaado waayo yidhi labadooda meeshay kala joogaan bal kanna wuxuu leeyahy rasuulka kama aqbalayo ninkanna wuxuu leeyahy anu magaal baad ii malaysaa see intaan rasuulka wax uga wariye aanan u yeelaynin qaala وأخbaranaa abu mحamed almkladiyu qaala anba'na abulcabaas الsaraaj qaala xadaثna isxaaq bnu ibraahim alxandli huwa bnu raahuuya qaala anba'na cabdالsamd bn cabdilwaariث qaala xadaثna xamaad bnu slma can hishaam bni curwa can abihi can caaishaةa radi allahu canha ana rasuula اlah sal slm qaal ina الrajula layacmalu camla ahli اljanة wainahu lamaktuub fi اlkitaab camal ahlu jannou samaynaya isagoo kitaabka ay ugu dhigan tahay annahu min ahli الnaar inuu yahay faidaa kaana cinda mowtihi geeridiisa agteeda marka ay ahaato taxawala waa wareegayaa facamila bicamali ahli الnaar camalu ahli naar u samayna ilah ka famaata wuu dhimanayaa fadakhala الnaar ayuu gelayaa waina rajula qofka la yacmalu bicamali ahli الnaar ayuu camal falayaa wainahu lamaktuubun fi lkitaab isagoo kitaabka ay ugu dhigan tahay annahu min ahli اljanna inuu yahay faida kaana qabla mowtihi geeridiisa ka hor marku ahaado camila bicamali ahli اljanna ayuu samaynayaa famaata waa dhimanayaa fadakhala اljanna jannadii ayuu gelayaa wbilahi towfiiq sal اllah slm alaa nabiyina mxamed wala ali